waa awqaadda salaada la karaahiyeysto taxriiman ay karaahata taxriimin oo karaahadu sideeda istilaaxeeda guud inta badan loo isticmaalo waa wax laga fiican yahay laakiin aan lagu dambaabeyn laakiin hadday noqoto karaahatu taxriim hadday noqoto waa tii lagu dambaabayay xaaraanta un ahayd marka awqaadani in la tukado salaadaha aan la ogolayni xaaraan bay noqonaysa kamaa fi rawdati buu yidhi siduu imaamu nawowi raximah tacaala rawdatu aalibiinka uu ku sheegay karaahadani waa karaahatu taxriim wa sharxi lmuhadabi iyo sidoo kale majmuuca hunaa markuu halkan ka hadlayey marka hunaa haddii lagu ihahdo yani waa baabkan lagu jiro oo awqaadan salaada la karaahiyeysto markuu ku jiray sharxulmuhadabka wuxuu qariray karaahadu inay tahay karaahatu taxriim wa tanziihan wa tukrahu karaahata tanziihin tansiih ahaan baa loo karaahaysa tansiih sideeda waa ka nasihid ama iska fogeyn iyo ka dhawrid marka karaahatu tansiih haddii la yidhaahdo yacni qofku inuu iskaga tagaa fiicanuu iska dhawro weeyi waxaa iska nasuho oo loola jeedo markaa kuma dambaabaye laakiin uu iska daayo ayaa fiican marka wa karaahata tansiihin karaahatu tansiih ayay karaahadaasi noqoni kamaa fi taxqiiqi siduu imaamu nawowi kitaabkiisa kale taxqiiqa uu ku sheegay iyo wa sharxi lmuhadabi sharxulmuhadabka oo isla majmuuciiya fii nawaaqid alwuduu markuu nawaaqid alwuduuga ka hadlayey weysayda waxyaalaha jabiya oo masaladani uu markaa soo hadal qaaday karaahadeeda wuxuu ku sheegay karaahatu tansiih markii baabka uu joogayna karaahada wuxuu ka dhigay karaahatu taxriim sideedabana caalimku masalada baabkeedii wixii uu ku sheegay iyo baab kale wuxuu ku sheegay hadday iskhilaafaan waxaa la qaataa wixii uu ku sheegay masalada baabkeedii maxaa yeeley iyada halkan maqsuud bay ahayd iyadaa loo dan lahaa in laga waramo laakiin baabka kale hadalka dhexdiisuunbay iskaga timid markaa inaan aada waxa weeyaan loogu fiirsan baa laga yaabaayo markaa hadal iska qormo sidaa daraadeed hadii caalimku baabkii masalada wax ku qariro meel kalena wax ku qariro wixii uu baabka masalada ku sheegay iyaa la qaataa haddaba imaamu nawowi kol hadduu iskhilaafay oo sharxulmuhadabkiina laba qowloo kala duwan uu ku kala sheegay rawdad iyo taxqiiqiina ay iskhilaafeen waxa madhabka ahoo muctamada waxa uu rawdadana ku sheegay majmuucana baabka الساعات التي تكره فيها الصلاه markuu ka waramayay uu ku sheegay baa mu'tamada marka sida saxda ah karaahadu waa karaahatu tahriim oo waqtiyadani waa waqtiyo salaadu ay xaraan tahay oo aan la ogolayn wa khamsatu awqaatin buu yidhi shan haddaba waqti laa yusallaa fiiha lama tukado ilaa salaatun salaad mooyaane lahaa sababun sabab leh shan waqti salaada la halkaana wuxuu inoogu sheegay shantan waqti ee awqaatulkaraahaha loo yaqaano salaada la diidan yahay waa salaada bilaa sababta ah laakiin haddii salaaddu ay sabab leedahay maalan salaad waajibaba ay tahay o kugu waajibtay waa tukanaysa iyo tii sunnaha ahayd ee sababta lahayd imaa mutaqadimun buu yihi markaa sunihii baa la qaybinaya inta badan de faralkii hadal kama taagna faralkii isaga wakti walba waa tukan karaysa laakiin sunihii waa inuu sabab leeyahay imaa mutaqadimun sababkaasi oo noqonaya ama mid ka horeeya salaada kalfaa'itati sida salaadii ku dhaaftay oo kale sunnaa ku dhaafay markaasaad qallaynaysaa wakhtigii karaahada salaaddii casar kadib oo kalead qallaynaysaa salaaddii duhur sunnaheedii oo ku dhaafay way bannaan tahay maxaa yeelay salaadani sabab bay lahayd sababkeeduna wuxuu ahaa wakhtigii duhurka ka sababkeedu sabab qadiima way ka horeeyay waqtigan karaahada ee salaadii casr kadib baa tukanaysa day wax weeye casr ka hor ayaa salaadan sababteedii la helay marka sababkeedu waa sabab mutaqadima aw muqaarinu ama sababkaasi wuxuu noqon sabab la xidhiidhsan salaada oo isku waqti ay yihiin ka salaati اlkusuufi wاlistisqaa waa sida salaadii kusuufka dayaxmadoobaadka iyo qoraxmadoobaadka kolkaad salaadii gelayso de waa in qoraxmadoobaadka ama dayaxmadoobaadka uu jiro haddii aanu jirin ma geli kartid salaadii marka haddii casar kadib ay qoraxdii madoobaato salaaddii casar kadib haddii qorax madoobaad dhaco sidii dhowr sannadood ka hor dhacday oo kale miyaa la tukanayaa kusuufkii ha waa la tukanayaayo lama odhanayo maanta salaada sunihii wakti waxay ku hagaagtay makruuhe la tukan maayo la odhan maayo waxaanu leenahay sabab bay leedahay sababteeduna maanta waa muqaarino yani markaad salaada xidhanayso waa inay jirto w wax jiraan markaa mar hadday sidaa tahay waxa weeyaan waa tukanaysa qaarkood baa yidhi maya laftiisu waa sabab mutaqadima maxaa yeeley goormaad tukanaysaa markii la arkay qoraxmadoobaadka markii la arkay kadib baad tukanaysaa dib horta sababtii baad aragtay markaasaad salaada gashay bay yidhahdeen iyada lafteedu waa mutaqadim qoladan waa muqaarin lihinaa qolaba dhinac bay ka eegeysaa qoladan waxay eegeysaa kolkaad salaadii dee gelaysaa waa goor aad aragtay dayaxmadoobaadkii ama qoraxmadoobaadkii kuwan waa muqaarin lihina waxay ka eegayaan markii aad aragtay intaanad salaadii gelin haddii uu meesha ka baxo sababtii oo dayaxmadoobaadkii dayaxii iska caddaado ama qoraxdii caddaato salaaddii ma geli kartid marka maadaama ay khasab tahay waktigaad salaada gelaysa in sababtii ay jirto kusuufka sababteedii inay jirto maadaama ay khasab tahay iyo istisqaaguna waa lamid eh de waxa weeye markaa wuxuu noqonayaa sabab muqaarina istisqaagii waa roobdoontii iyadiina dee baahidii weeyaan roobka loo baahnaa markaa iyadiyo roobkii loo baahan yahay baad salaadii gelaysa haddii marka ay dhacdo in roobkii doo iyadoon la tukan roob ku filan uu doo miyay tukanayaan hadal baa ku jira miyay tukanayaan hadal baa ku jira qolaale tukan maayaan maxaa yeelay sababtii meesha way ka baxday qolana waxay yidhahdeen mey waxay u tukanayaan shukri iyo mahadnaq ay ilaahay u shukriyayaan bay u tukanayaan halkeeday noogu iman doontaa insha allah haddaba salaad sabab leh oo sababtii ama ay ka horeyso ama markaad gelaysa ay jirto ama ay waqti hore jirtay ayuunbaa la tukan taxiyatulmasjidkii baa lamida salaad masaajidka markaad soo gasho dee waa tukanaysaayo soo gelitaankii masaajidka aad soo gashay baa sabab u ahaa tii laakiin sababkeedu xagga dambe marayay salaadda uu ka dambeynayay salaaddii sababteedu ay ka dambeynaysay salaadda sida ixraamkii oo kale markaad doonaysa inaad xarmato laba ragcadood baad tukan kadibna waad xarmani labadaa ragcadood maxaad u tukanaysaa xarmashada awgeed baad u tukanaysaa xarmashadiina way ka dambaysaa salaadii markaa taasi iyada laguma ogola waayo sababkeedii iya iyadii ka dambeeya ima mutaqadimu kalfaa'itati aw muqaarinu ka salaati اlkusufi wاlistisqaa falawalu min alkhamsati haddaba shanta waqti waqtiga koobaad asalaatu alatii laa sababa laha falawalu min alkhamsati shantii aynu nidhi waa makruuh ta koobaad waxa weeye asalaatu alatii laa sababa laha waa salaad aan sabab lahayn idaa fucilad haddii بعد sameeyo bacda salaati subxi salaaddii subax kadib marka falawalu min alkhamsati intuu yihahdana asalaad khabar uga dhigay yani markaa waqtigii unbaynu de ka dhigi awqaad makruuhu waa waqtiga awqaadda makruuha oo yani iyada lafteeda ayaan de khamsatu awqaatin laa yusallaa fiiha bayna soo yani awqaad lama tukado markaa fa awalu khamsati shantaa waqti waqtiga koowaad buu noqonaya lakin sheekhu xaggii salaadii ayuu u celiyey maadaama alawqaat alati tukrahu fiiha asalaa salaadaa la karaahaysanaya maadaama uu soo yihi shantaa wakti salaadii buu kaga qabroo shanta waktiga shanta markaa ka koobaad waa salaadii bilaa sababka ahayd marka la tukado salaada subax kadib marka haddaad xaggii waktiyada ka tirsatana waktigii koobaad wuxuu noqonayaa salaada subax kadib wey marka salaada subax kadib marka la yihi waxaa loo jeedaa markaad adigu tukatay watastabiru lkaraahatu karaahadii iyo diidmadii salaada la diidayey way sii soconaysaa xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxdu ay soo baxayso wathaanii ka labaadna alsalaatu cinda uluucihaa waa salaadii la tukanayey marka ay qoraxdu soo baxayso idaa alacat markii ay muuqataba oo qeyb ka mida ay soo baxdo xataa tatakaamala ilaa ay soo dhammaystirmayso wada baxayso oo waliba watartafica ay kor u kacayso qadra rumxin in waran leeg fii ra'yi alcayni sida innaga inoo muuqato in waran leeg marka la leeyahay waa sida innaga inoo muuqatee iyadu dhulka waxay ka fog tahay kuwani maxay yidhahdaan malaayiina sanawaad ma yidhahdaan intaasoo milyan oo sannadood ayay dhulka ka fog tahay bay yidhaahdaan laakiin de inagu markaad ishu ay eegto dhulkii intay ka kacsan tahay waa inay in waran leeg ay markaa noqoto markaa labada wakti dee waa la kala tirinaya salaadii markaad tukato makruuh bay kaa noqotay ilaa intay qoraxdu soo baxayso haddana markay qoraxdii soo bixitaan bilowdo wakti kalaa bilaabmay isna waktu karaahaa ilaa iyo inta ay markaa in waran leeg kor u kacaysa maxaa labada wakti loo kala qaaday abushujaaca sharixiisii kolley waynu kusoo sheegnay soo ma waa kaga waran marka hadda kusii habsaami mayno والثالث كصدحات الصلاة والصلاة إذا استوت markii ay qoraxdu bartanka istaagto xataa tazuula ilaa ay iilanayso can wasat الsamaa samada bartankeeda ilaa ay ka iilanayso wayustathnaa min dalika waxaa laga soo reebaa yowm اljumucati maalinta jumcada ayaa waktigan laga soo reebaya falaa tukrahu salaatu fiihi fii yowmi اljumuca maalinka jumcaha salaada lama karaahiyeysto waqta alistiwaa'i waqtiga ay qoraxdu bartanka taagan tahay mar hadday maalin jumca tahay waad iska wadanaysaa salaada sunnaha ahoo ilaa inta imaamku uu soo gelayo khudbadda oo markaa mimbarka usoo fadhiisanayo salaada waad iska wadaysaa uun ee odhan maysid waqtulkaraahihi baa la gaadho maalinkaa jumcaha waa laga soo reebayaa waktigaasi wakadaa waxaa la mid oo isna la soo reebi xaramu makata maka xaramkeedii almasjidu wakayruhu masjidulxaraamkii kacbada iyo kayrkiiba in alla inta xaramku yahay in alla inta xaramku uu yahay oo dhanba waa la soo reebiyo falaa tukrahu salaatu fiihi xaramka in salaad lagu tukado lama karaahiyeysto fii haadihi اawqaati shanta waqtiba fii hadihi awqaat buu ina yidhi marka iyada waqtiga laga soo reebaya waqtulistiwa oo keliya maaha yowm aljumcaha waxaa la soo reebaya waqtulistiwa oo keliya loo soo reebaya laakiin xaramka waa shantii waqtiba sidaa daraaddeed waxaa fiicnayd bay yihahdeen culammadu inuu arintan xaramka uu dib u dhigo markuu shanta waqti uu yiraahdo iyada waxa weeyaan shanta waqti uma yeelan ama xaqi hore mariyo fala tukrahu salatu fi haramka ma kallama karaysta salaadba fi hadhihi alawqat waqtiyadan oo iska wadaysa salaad mar hada haramki ka joogto salaadu waa boqolaab marka 100000 boqol kun ayaa oo jeer baa marka la laabaya marka de waad iska badsanaysa taasiyo iyada marka lagu diidi maayo waxa isku mid ah sallaa sallaa sunnata tawafi aw ghayraha wuxuu tukanayaa ama sunnihii tawaafka ha noqdo ama salaad kale oo bilaa sababa ha noqdee waa isku mid oo mar hadduu xaraamkii joogo salaad loo diili maayo waraabicu ka afraad min bacdi salaati alcasri salaada casar marka la tukada kadib xataa taqruba ashamsu ilaa iyo qoraxdu ay dhacayso ama ay yani ay xataa taqruba shamsu ay takaad an taqruba ay ku dhowaanaysa inay dhacdo oo waa markay cawla cawlaan noqoto isfiraarkii والخامس كشناد عند الغروب للشمس ومركي قرحدي دحايسو اذا دنت للغروب مركي u dhawaato way dhicitaankiyo ay marka casaato hatta yatakamala ghurubaha ila dhamaystirmayo dhicitaankeed fasl fi axkaami salaati اjamaca halkana lagaga waramaya salaadii jamaacada axkaamteeda wa salaatu اljamaacati kooxda salaadeedi kooxda salaadeedii baa la yihi waa salaadii jamca de waxa weeye dad badan isku xiranayeen laba qof iyo wixii ka badan lirijaali ragga eh, wasalaatu ljamaacati lirijaali salaadii jamaacadu ee eh, markaa ragga markaa u ahaatay fi lfaraaidi faraaidda markaa ay jamacsanayeen gayri اljumucati faraaiddaasoo aan jumco ahayn sunnatun sunno weeyi salaadii dad lirijaalida sunada dambe ku tacalujisana waa caadi oo sunatu lirijaali ragga ayay sunno u tahay ama wa salaatu ljamaacati salaadii jamaacadu lirijaali xaal ay ragga u sugnaatay fil faraa'idi waa xaal kalunbuu isaguna noqonaya xaal ay markaa tahay mid markaa lagu tukanayo salaadihii faralka ahaa salaadaha faralka oo hayriljumucati aan jumcadii ahayn hadaynu ku dhactiyayno haddaad khayra tidhaahdana waa caadiyo ila aljumucata jumcada mooyaane sunatu sunno weyn cinda almusanifi sheekha kitaabka qoray oo kuma ah abu shujaac abu shujaac agtiisa waa sunna buu yidhi iyo waraaficiyi imaamkii weynaayo isaguna abulqaasim alraafici labadaba agtooda sunno ayay ka tahay buu yidhi wal asaxu sida xoogga badani cinda nawowiyi imaamu nawowi agtiisa annahaa fardu kifaayatin sunno way ka sii waa faral weeyi salaadii jamaacadu ragga marka loo eego salaadihii faralka ahaana ay tahay waa salaad jamaca inay yimaadaan waa faral laakiin fardu cayn maahe waa fardu kifaaya waxaa la doonayaa qayb raggii ka mid inay jamcii ku tukato oo weliba xaafad walba laga helo hadday magaaladu yar tahay hal meel baa ku filan in jamcii laga oogo oo muuqata hadday magaalo weyn tahayna xaafad xaafad baa loo eegi oo xaafad walba waa in jamcii si muuqata looga dhex oogo markaa kii guriga ku tukaday dambaabi maayo haddii jamcii sidaa loo oogo walaasaxu cinda nawowi nawowi agtiisa annaha fardu kifaayat waa inay fardu kifaayo tahay marka salaada jamaacada waa markii markaa dee salaadihii faralka ahaa la tukanayo ama salaadihii sunnaha ahaa dee way qaybsamaana way noo iman doontaa qaarkoodna sunnay noqon in jamac lagu tukadaa qaarkoodna sunno noqon mayso wayudriku lma'muumu qofkii ma'muumka ahaa ee imaamka ku xidhnaa wuxuu ku gaarayaa aljamaacata jamcii wuxuu ku haleelayaa maca alimaami imaamkii inuu la jamacsado fii gayri اljumucati waa wixii aan salaad jumco ahayne maa lam yusalim اtasliimata اluulaa inta aanu salaamo naqsanin salaanta koobaad assalaamu calaykum ta koobaad inta aanu la imanin wain lam yaqcud macahu yaanu la fadhiisanbe yani waxa weeye markaad timaado iyadoo jamcii lagu jiro kol haddaad allaahu abar tiraado salaadii xidhata adigoo niyeysanaad jamca la tukato jamcii waad gaadhi sidaadaad allaahu akbar u tidhi ayuu imaamkii assalaamu calaykum waraxmat ullah kaa hor keeno mabaad fadhiisanba maad fadhiisanaysaa ma fadhiisanaysa hadaad fadhiiso salaadu kaa buraysa hadaad fadhiisato salaaddu way kaa buraysaa iska ilaali adigoo allaahu akbar yidhi oo isleh ayuu assalaamu calaykum waraxmat ullaah yidhi halkaasubaad kasii wadaysaa jamciina waad gaadhay kol haddaad xidhatay intaanu assalaamu calaykum odhanin jamcii waad ku xidhatayo waad gaadhay fadhina kuuma yaallo de marka horeba waxaad u fadhiisanaysay imaamkaad ku xidhnayd imaamkiina imika waad kala furateen kol hadduu assalaamu calaykum yidhi salaadiiba wuu ka baxay waxaad markaa u fadhiisataa meeshaa ma jiro maa lam yusallim itasliimat alula marka qofkii salaanta hore ee imaamka ka hor salaada xidhay oo jamcana niyooday jamcii wuu soo gaadhay wain lam yaqcud macahu yaanu la fadhiisanba imaamkoonu fadhiga ku gaadhin ama aljamaacatu fi ljumucati salaada jamcu markay maali ay salaaddii jimcada tahay fa fardu cayn iyadu waaba fardu cayn dee markii hore inoo soo reebo wa salaatu ljamaacati lirijaali fi lfaraa'idi hayri ljumucati wixii aan jumco ahayn bay sunno tahay ama fardu kifaaya tahay buu ina soo yidhi oo jumcaha maxaa looga reebay ama aljamaacatu jamac in lagu tukadaa fi ljumucati salaadii jumcada fa fardu caynin iyodawaaba waajiba qof jimco tukan kara aanu jamac la tukani ma jiro haddaad jimco doonayso waa inaad ku tukato baad ku qasbanta waa fardu cayn marka qof kasta oo jumco tukanaya hadduu doono dumarba ha noqdo ama qof musaafir ha noqdo hadduu jumco doonayo inuu tukado wuxuu ku qasbay inuu jamac la tukado gabadh gurigeeda iskaga tukatay jumco ma tukan karto ama qof kaloo gurigiisa kaga tukaday jumco ma tukan kara salaadii jumcada waxaa shari waa soo iman doona in jamc lala tukado walaa taxsulu waayahay kumana xasisho jamaacada salaada jumcuhu biaqala min rakcatin wax ragcad ka yar oo meel labaad buu jumcada ka soo reebo wayudriku lma'muumu ljamaacata maca alimaami fii kayri اljumuca buu halkaana ina yidhi oo masalo labaadoo jumcaha ka soo reebay bay ah oo waa kii ina yidhi hadduu qofkii jamcii ku xidho hal takbiir uu ka gaarsiiyay intaan assalaamu calaykum la oran jamcii wuu gaari laakiin waa haddaanay salaad jumco ahayn buul salaad jumco hadday tahay ood salaad jumco doonayso waa inaad ragcad soo gaadho markaad ragcad soo gaadho ayuunbaa jumcadii iyo jamaacadeedii ay ku xasilayaan haddii ragcad wax ka yar aad ka soo gaadhay salaadii jumcada jumca kuuma xasiline duhur aad jamac ku tukatay baa kuu xasilaya eeg jamac waad ku tukanaysaa salaatul waad soo gaadhay لكن جمعان اي اهين ما حين كوتاي ظهر بيكو يدو لا تحياتنا يا تيم صلاة الجمعة الله أكبر ما تلوات فرستو الله تحياتنا وقال لقم بحي صلاة دي إيه، صلاة دا دا ما حين قنيسا ظهر بينا قنيسا ما جمع بام سوا كلي كلي وصلاة جمع بات كتكتي صلاة جمع بات كتكتي لكن وظهر جمعان اي اهين مركان ما صورة قلعها جمعي ان جماعة لتكتو وقد كوها لا يشوح رقعات كيير ساسو walaa taxsulu kuugu xasili maysa salaadii jumcada jamaacadeedii biaqala min ragcatin wax ragcad ka yar wayajibu cala alma'muumi qofkii imaamka ku xidhanaya waxaa ku waajiba an yanwiya inuu niyoodo alitimaama ku xidhashada imaamka inuu imaamka ku xidhan yahay dee waa inuu niyoodo saasunbay ugu xasilaysaa laakiin hadduu iska xidhay isagoo aan niyoonba inuu jamaca la tukanayo oo salaaddii de markaa imaamkiisa kuma xidhna keligiibu markaa tukanayaabay noqonaysa aw اliqtidaaa biاlimaami ama waa inuu niyoodo inuu imaamka ku xidhan yahay walaa yajibu tacyiinuhu ku waajibi maayo qofku inuu imaamka magacaabo sheekh ina tukanaya waa kuma waa sheekh hebel inuu sidaa niyoodo waxba lagama doonayo waajibna kuma aha bal yakfi waxaa ku filan aliqtidaau inuu ku xidhanayo bilxaadiri imaamkaa dadka tujinaya ee xaadirkee jooga wain lam yacrifu yaanu garaninba qof alle qofuu yahay maanta ninkan cusub muxuu aduu danaha yidhahdo kol haddii uu niyoodo imaamkaa ummadda tujinaya saasuu ugu xidheeyey fain cayanahu hadduu magacaabo oo inuu hebel ku xidhanayo uu niyoodo wa akhtaa oo khaldamo nin kala noqdo batalat salaatuhu salaaddii way ka burtay hadduu niyoodo inuu cumar ku xidhanayo salaadda oo ninkii imaamkaana uu faarax noqdo dee waxa weeye faaraxoo aanad niyoonaad salaada ku xidhato baad iska raacraacday baa laleeyahay yaa iska raacraac ku yidhi ninkan mabaad niyoonba inaad salaada ku xidhato marka waa haddaanu ishaaro raacinno wuxuuna yidhi ilaa in indammat ilayhi in ay arrintaa u raacdo mooyaane ishaaratun ishaarad ka qowlii sida isagoo idhaahda nawaytu liqtidaaa bizaydin haada qalbiga ka idhaahda wey waxaan niyooday inaan ku xidhanayo ku tukanayo zaydkaa dadka tujinayo zaydba maaka dadka tujinaya waa camar ama cumar marka mar haddii aad kaa dadka tujinaya u niyootay waxba magaciisa qaladka aad ku qaldantay dhib ma laha kol haddii qofkaa shaksiga aad arkayso ama aad tilmaantay kaa dadka tujinaya aad ku tilmaantay oo aad ku niyeysay laakiin magaciisuna aad ku khaldantay sida mararka qaarkood dhacda waxaad moodaysaa hebel codkiibaa codkiibaa isku eg dadka codkoodi baa isku eg markaasaad maanta sheekh walba inooyidana tujinaya show waad iskaga xidhatay niyadaaduna waa maxay ninkaa dadkaba tujinaya dee mixraabka ku jira ayuun baan aniguna dee ku tukanayaa weeye wax dhibaatii markaa kugu iman mayso laakiin dhibaatadu imanaysaa waa goorma waa markii intaad dadkiioo maalan isgarab taagan oo haddana dee eh, midi imaam u yahay laakiin aanu maalan hor taagnayn oo kale baad istiri keebaa talow tujinayo mid baad markaa calaamadisa oo istiri waa ninkaa ninka imaamkii waana maalan faarax allahu akbar isagaba maaha ee ka ku xiga ayuu imaamkii noqday ka ku xiga ayuu imaamkii noqday dee salaadii way kaa buraysa waayo kan aad calaamada saaratay waa ma'muume imaamba ma aha ma'muum in lagu xidhaana dee salaadii kuma asaxdo marka markay saasoo kale kaa noqoto iyay salaadii kaa buraysa ka qowlihi nawaytu liqtidaa bizaydin haadaa zaydka kana inaan ku xidhanayo baan niyooday buu yidhi fabaana camran camar buu noqday fatasix way iska asaxaysaa mar hadduu farta ku fiiqayo de mid markaa gooni u soocan uu yahay oo kaa maxraabka ku jiro uu yahay dhib ma taas duuna alimaami imaamkii isaga ku waajib ma aha niyada ah inuu imaam yahay imaamkii lagama rabo oo waajib kuma aha inuu niyoodo inuu dadka imaam u yahay falaa yajibu ku waajibi mayso fii sixati liqtidaai bi xagga ansixitaanka ay ansaxaysa ku-xidhashada lagu xidhanayaa looma shardiyo fii kayri ljumcati waa wixii aan jumco ahayn niyat limaamati inuu imaamnimo niyooday khasab maaha markaad imaamka ku xidhanayso in imaamkani uu niyooday inuu imaam yahay khasab maaha nin keligii halkaa iskaga xidhay baad soo daba istaagaysa oad kuqabsanaysa ad ku xidhanaysa markaa inuu isagu imaamnimo niyoodo waxba shardi maaha bal hiy mustaxabat marka fi hayr jumcati waa dan soo wii aan jumc ahayn jumcadii maaa laga rabaa imaamka inuu niyoodo inuu de imaamkii yahay ila salaadii jumcadii ayaan jamac la-aan ku asaxay marka hadduu keligii iska xidho wii gu idhan yana igu idhan haday doon waba yana igu idhan anigu keligii baan tukanayaa dee u guntami mayso mar haddaan i guntamin in lagu xidhaana ansixi mayso bal hiya mustaxabatun salaadan aan jumcada ahayn imaamku inuu niyoodo inuu imaam yahay waa sunne way u fiican tahay fii xaqii isaga marka dhinaciisa laga eego sunnay u tahay fain lam yanwi haddaanu niyoonin imaamnimo fasalaatuhu furaada fasalaatuhu salaatu furaada salaadiisu salaad keli keli ahoo kale ayuunbay iska noqonaysaa isaga maxaa ka maqnaanaya ajrigii jamaacada ajarkii jamaacada yaa ka maqnaanaya mar hadduu isagu aanu niyoonin inuu dadkan tujinayu imaam u yahay wayajuusu waxaa bannaan an ya'tama alxuru ninkii xortahaa inuu imaam ka dhigto bilcabdi addoonkii walbaaliqu ninkii qaangaadhkaha inuu imaam ka dhigto bilmuraahiqi kii qaangaadhka ku soo dhowaaday yani waxaa loola jeedaa un sabigii mumayiska ahaa inankii yaraa ee wax kala garanayay caqliga lahaa inuu ku xidho qofkii qaangaadhka ahaa way bannaan tahay ama sabiyu hayrulmumayizi marka muraahiq sidiisa waxaa la yidhaahdaa kii ku soo dhowaaday qaangaadhka ya waxaa la odhanaya muraahiq raahaqa fulaanu yani wuu doob soo noqday wey qaangaar buu kusoo dhawaaday eh, lakin hadda sheekhu wuxuu la jeedaa uun ilmihii mumayiska ahaa wax kala garanaya salaada saxaye in lagu xidho imaam uu noqdo way iska ansaxaysaa waase laga fiicanyi ama asabiyu hayrulmumayiz sabigii aan mumayiska ahayni n isaga waxba kala garanayni falaa yasixu liqtidaau bih ku xidhashada salaada lagu xidha ansixi mayso sababtuna waa maxay isagaa baan salaad ba lahayn kuwaan waba kala geran salaaddiba saayma salaadba waa saaysa walaa tasixu qudwatu rajulin nin ku-xidhashadii asixi mayso bimraatin qof dumara ku xidho salaadii walaa bikhunha mushkilin labeebkii aan kala cadayn isagana inuu ninkii ku xidho salaaddii u asixi mayso walaa qudwatu khunha mushkilin bimraatin waxaa kaloo asaxaynin labeebkii aan ragnimo iyo dumarnimo midna ku cadayni inuu qof dumara salaadii ku xidhaana asixi mayso inuu isagu nin yahay baa laga yaaba walaa bimushkilin mid isaga lamidoo labeeb aan warkiisu cadayn ahna kuma xidhan karo laba markaa labeeb iskuma xidhan karaan salaadii waayo waxaynu ka baqaynaa inuu imaamkiina dumar noqdo kii markaa mamuumka uu nin noqdo walaa qaari'in walaa tasixu qudwatu qaari'in kii faatixada saxay kii qur-aanka aqrihi garanaya faatixadu u saxnayd inuu ku xidhaa asixi mayso wahuwa qaarigu man yuxsinu lfaatixata waa kii faatixada asaxaye ee garanaye ay laa yasixu iqtidaauhu inuu ku xidhaa ma asaxayso biummiyin kii ummiga ahaa wahuwa ummigu man yukhilu bixarfin waa kii xaraf marka waxa weeyaan meesha ka saarayay kii xaraf faatixada ka ridayey weey ama wax kale ku bedelayay aw tashdiidatin ama shad ka saarayay min alfaatixati faatixadii xaraf faatixadii kamid a yuu bedelaya ama uu ka boodaya ama shad buu ka tegaya markaa ninkaa isaga ah u asixi mayso ku-xidhashadii ninkii faatixada saxayey uu ku xidha uma ashaara almusanifu sheekhu wuxuu sheegay lishuruudi lqudwati shuruudii ku-xidhashada biqowli hadalka uu yidhi buu ku sheegay wa ayu mowdicin bood meel kasta oo sallaa fi lmasjidi masjidka uu kaga tukado bisalaati limaami salaada imaamka isagoo ku xidhan imaamkii fiihi ay filmasjidi imaamkii isaguna masjidka ku jiray meel alla meeshii uu kaga soo xidhay masjidka ka ah wa huwa ay lma'muumu iyadoo qofkan markaa imaamka ku xidhan ee ma'muumka ihi caalimun bisalaatihi salaada imaamka uu la socdo oo uu markaa ka warqabi karayo bisalaati ay limaami imaamka salaadiisii bimushaahadati lma'muumi lahu wuxuu kaga warqabi karayaa inuu markaa maamuumku arkayaba doo imaamkii wuu u muuqdaaba aw bimushaahadati bacdi safin ama imaamkii ma dadkii ku daba tukanayey qayb ka ayuu arkayaa ama codkiisiibaaba maqlayaaba ajzaahu way u gudaysaayo ay kafaahu daalika way ugu filan tahay fii sixati aliqtidaa'i bihi inay markaa uga ansaxdo ku xidhashada imaamka markaa ku xidhan meel alle meesha masaajidka ka ah ee uu kaga soo dayda imaamkii way ansaxaysa maa lam yataqadam calayhi haddii aanu imaamka ka hormarin imaamka inuu ka horeeyo iska ilaalinay markii masaajidka ku jiraan fa in taqadama calayhi hadduu ka hormaro imaamkii bicaqibihi gumudda uu garab taagan iska ilaali ciribtaadu ciribtiisa inay ka horeyso halka laga eegayo horeyntu waa ciribta marka haddii ciribtaadu ciribtii imaamka ay ka horeyso haddii doonaan fariiq lugihiin oo isleekaadaanba oo faruhu maarata ha laakiin ciribtaadii baa ka horeysa ciribtiisii fii jihati yani jihadii qibladee loo jeeday ayay ciribtaadii uga horeysaa lam tancaqid salaatu ninkaa mamuumkaa salaadaasi uma asixin uma guntamin walaa taduru dhib ma laha musaawaatuhu liimaamihi imaamka inuu garab istaago ciribtiisu ay ciribtiisa la simanto fain kaanat isalaatu xawla alkacba haddii salaada kacbada agteeda lagu tukanayo kacbada markaa lagu hareereysan yahay falaa yaduru dhib ma keenayo taqadumu lma'muumi ma'muumku inuu ka hormaro calaa imaamihi imaamkiisa fii hayri jihatihi laakiin dhinacaan dhinacii imaamka ahayn uu qiblada uga yimaado imaamkii kacbadii waa tanoo san uu ugu tukanaya afar mitir buu u jiraa adiguna dhinacaasaad kaga soo tukanaysaa kacbadii ama dhinacan kale ama xaggaa kalead ka soo jeedaaba hal mitir baad kacbadii u jirsatay isna afar buu u jiraa dhib ma maraha tiina wax kale ku jiraan waxaan ka booday garan maayo maxaa idinku jira ya me kaasi waa ii soo socda aniga kaa weli lama gaadhi wayundabu takhalufu can imaamihi qaliila soo ma waa soo socotaa taas wuxuu yihi fain taqadama caleyhi imaamkii hadduu ka hormaro bicaqibihi caqibkiisii iyo ciribtiisii fii jihatihi iyagoo iyagoo isku dhinaca oo qibladii dhinac uga soo kaga soo wada jeeda lam tancaqid salaatuhu salaadu uma xirmayso walaa taduru dhib keeni maysa musaawaatuhu liimaamihi imaamka inuu la sinmaa fain kaanat isalaatu xowla alkacba haddii kacbada hareerteeda lagu tukanayo falaa yaduru dhib ma keenayo taqadumu lma'muum ma'muumku inuu ka hormaro calaa imaamihi imaamkii fii hayri jihati laakiin dhinacaan dhinaciisii ahay inuu kaga soo hormaro yani uu qibladii ma laha waxaa la sunneeyaa takhalufuhu can imaamihi imaamkiisa inuu ka dambeeyo qaliilan in yar qofkii imaamka ku dhinac tukanayay inuu in yar ka yar dambeeyo imaamka ayaa la sunneeyaayo si aanu da uga hormarin ka horumarkiibaa dhibaato keenaya marka isagoo ka horumarkii iska ilaalinaya inuu in yar kasoo yar dib dhaco iyaa fiican walaa yasiiru ku noqon maayo bihaada takhalufi dibdhacaa yare imaamka uu ka dibdhacay munfaridan mid keli ah cani safi safkii keli ka ahoo oo waxa weeye dee ku dhacaya xataa laa yaxuusa ilaa iyo aanu helayninba fadiilat aljamaacati jamca fadligiisa waxaa laysu diiday qofku inuu keligii saf sameeyo inuu keligii saf sameeyo waa laysu diiday hadduu qofku keligii saf sameeyana fadligii jamca u waayaya aynu qofku iska ilaaliyo safkii kaleo wax ka banaan yihiin aanu markaa keligii saf iska samaynin way u asaxaysaa salaadu laakiin fadligii jamca ayuu waayaya haddaba kan weynaga nidhi imaamkii in yar ka dib dhaco dibdhacaasi ma la odhanayaa keligiibuu saf noqday may buu yidhi shah wax yar uu yahay inta markaa imaamka ka dib dhacay sidaa ku noqon maayo nin keligii saf sameeyeyoo munfarid ah oo safkii ka dambeeya sidaa ku noqon maayo wain salla imaamu Ah. wa kale idinku jiran tahayn wain salla imaamu imaamku hadduu ku tukado fi masjidi masjidka wlma'muumu kan ku xidhanayaana khaarij almasjidi masjidka uu banaanka ka joogo xaala kownihi qariiba minhu xaalad uu yahay mid haddana u dhow oo maaragtay eh, alimaami imaamkii u dhow bian lam tazid wuxuu ugu dhowaanayaa in aanay ka badan masaafatu maa baynahumaa masaafada udhaxaynaysaa calaa alaaثimiati diraacin taqriiban saddex boqol oo dhudhun saddex boqol oo dhudhun maxaynu ku qiyaasi jirnay ya boqol labaatan mitir maxaynu ku dhisi jirnay in dhudhunkiiba uu yahay afartan sentimitir soo maha waxbaa iska yar bedelay halkaa sideed iyo afartan baynu hadda ka dhigayn sideed iyo afartan sentimitir ayaynu hadda wixii ka dambeeya mitirka markaa waxa weyaan kasoo qaadayna markaa sideed iyo baad saddexdan boqol ku dhufanaysa de waxaa soo kordhay afartankii khumus unbaa kusoo kordhay soo maaha boqol iyo labaatankii uun shan u qaybiyo maxay noqonaya marka shan loo qaybiyo boqol iyo labaatankii afar iyo labaatan soo maaha afar baa ku kordhaya marka maxay noqonaysaa markaa boqol iyo bay sii noqonaysa way sii badatay wuxuu yihi bian lam tazid in aanay ka badan masaafatu maa baynahumaa inta labadooda udhaxaysa imaamki iyo mamuumkii inta udhaxaysa saasa daahirka hadalkuu yahay lakin xaqiiqadu waxaynu arki doonaa inay tahay inta udhaxaysa mamuumka iyo masaajidka aanay ka badanin maa baynahuma intii labadooda udhaxaysay calaa alaaimiati diraacin taqriiban ilaa saddex boqol oo dhudhun in aanay markaa ka badanin wa huwa aymamuum iyadoo mamuumkuna caalimun uu yahay mid markaa ogsoon bisalaati alimaami salaadii imaamka mid markaa la socon karayo oo ka warqabaya uu yahay walaa xaaila wax kala teedayaana aanu jirin hunaaka meeshaas ay bayna alimaami walma'muumi imaamka iyo ma'muumka wax kala teedaya aanu jirin haddii taasi ay dhacdo jaaza inta haddii laysla helo jaaza aliqtidaau bihi imaamkii in halkaa lagaga soo xidhaa way bannaanaanaysaa wa tuctabaru waxaa laga xisaabinayaa almasaafaة اmadkuuraةu masaafada aynu sheegnay saddexda boqol ee dhudhun ah min aakhir اmasjid halka imaamku taagan yahay maahe masjidka aakhirkiisa ayaa xisaabtaa laga qaaday waayahay marka qofkii masaajidka banaankiisa kaga soo xidhanayay mikrofoonka u maalan dhegeysanayay shuruudaasaa u taalla shardiga u yaalla waxa weeye ko horta waa inuu imaamkii ku dhow yahay ama masaajidkii ku dhow yahay siduu ugu soo dhowaanaya saddex boqol oo dhudhun wax ka badan waa inaanu masaajidka u jirin haddii uu intaa ka sii badan yahay de ninkaasi uma dhowo kuma xidhan karo ama tv ha ka daawado ama telefoon ha ka dhegeysto ama raadiyo ha shito halkaa waxba kaga xidhan maayo qaar baa laga yaba ina halkan kacbadii kaga xidhanaynayo sudays baan la tukanayn waxba salaad sidaa kugu asixi mayso shardiga labaad ee meesha u yaallaa waa inuu imaamka salaadiisii de ka warqabayo cilmi salaati imaam baa la doonaya shardiga saddexaad waa in ama imaamkii uu arkayo laa xaairadu wasaas intaasi dawo ka tahay waa in ama imaamkii uu arkayo ama dadkii ka dambeeyey wax kamida uu arkayo masjidka ku jiray dadkii ka dambeeyey ee masjidka ku jiray wax kamid ah oo markaa arkayo weliba albaab furani uu jiro oo uu markaa uga tegi karayo isagoo aan qibladii ka jeedsanin haddii intaasi ay dhacdo dee ninkaas salaaddu way u asaxday cidda isaga ka sii dambaysa iyo cidda hareer joogta walow iyaga yaan shuruudda laga helin iyagana way asaxaysaa isaga ayaa xidhiidhinaya kaa ayaa xidhiidhinaya oo ciddii ka dambaysay iyo ciddii la sinaydna iyagana salaadii way asaxaysa wain kaana almamuumu wain kaana alimaamu imaamku hadduu yahay iyo walmamuumu mamuumkii fii hayri lmasjid labaduba masjidka way ka baxsan yihiin maalan imaa fadaaan oo ama waxaabay joogaan meel markaa banaan ah aw binaan ama meel dhismo kaloo masjid ahayn ayay labaduba ku wada jiraan fa shardu shardigu haddaba wuxuu noqon anlaa yaziida in aanu ka badnayn maa baynahuma waxaa labadooda u dhaxeeya ala alaaimiati diraacin saddex boqol oo dhundhun iyo wa yakuna yakuuna baynahumaa inaanu labadooda udhaxaynin xaailun wax kala teeda hadday banaan qof halkaa banaanka ku tukanaya aad banaanka joogtad ku xidhanayso waxaa la doonayaa saddex boqol oo dhundhun wax ka badan inaan idin dhexay waa inaad intaa isaga dhowdihiin ama ugu badnaan intaa ay isu jirtaan faslun wayajuuzu lilmusaafiri marka faslun fii qasri salaati wa jamcihaa fasalkani wuxuu ka waramayaa salaada gaabinteedii iyo jamcintii salaada la jamcinayay laba salaadood wayajuusu lilmusaafiri qofkii musaafirkaa ah waxaa u banaan ay mutarabisi bisafari baynu ka hadlaynaa kii safarka ku guda jiray ila musaafir af carabi waxaa la odhan karayaa kii imika safar doonayey aan weli bilaabin waxaa kaloo la odhan karayaa musaafir af carabiga kii safarka ku dhex jiray markaa kaynu halkan sheegaynaa buu yidhi almutarabis bisafar weey kii safarka ku dhex jiray weey ee magaaladiisii ka soo baxay safarka kudhex jirkiisu waa inaad magaaladaadii ka baxdo dad magaaladaadii sii dhex socoto weli mutalabis bisafar matiyo safarkii weli kuumuu bilaabo ninkaa waxaa u bannaan qasru salaati salaaddii inuu gaabiyo alrubaaciyati afarta ragcadood ahayd laa hayrihaa tu kale ma gaabin karoon afar ragcadood ahayn oo min ulaaiyatin tii saddexda ragcadood ahayda wa unaa'iyatin tii labada ragcadood ahayda kuwaa iyaga lama gaabiyo wa jawaasu qasri salaati arubaaciya salaaddii rubaaciga ahayd gaabinteeda banaanida ay banaan tahay bikhamsi sharaa'ia shan shuruudood bay leedahay shan shuruudood ayaa salaadii rubaaciga ahayd gaabinteedu ay kuugu banaantah alawalu shardiga koobaad an yakuuna safaruhu ay shaksi qofka safarkiisu waa inuu yahay fii hayri macsiyatin waxaan markaa macsiyo iyo dembi ahayn safarkiisu qofka waa inaanu safar dembi ahayn gabadh maxram la-aan iska baxday oo iska safartay waa inaanay ahayn nin markaa jidgooye u socda waa inaanu ahayn nin xatooye u socda waxaas waa safar xaaraana markaa safarkii xaaraanta ahaa dee ruksad laguma helo huwa shaamilun markuu yidhah safarkii waa inaanu xaaraan ahayn de waxaa markaa soo hoosgelaya oo shamlinaya safarkii aan xaaraanta ahayn lilwaajibi safarkii waajibkaabaa meeshaa soo galay safarkii waajibkaa dee xaaraan ma waaba waajibba markaa salaaddii waad iska gaabsanaysa oo safarka waajibkii waa kee ka qadaai daynin sida qof dayn iska soo bixinayo o kale nin baa dayn meel kaga soo qaadatay de dayntii isi ii keen buu ku yidhi maxaa kugu waajiba de inaad markaa tagto dayntii soo siiso waad u safartay markaa waa safar waajiba wey ama xajkii kugu waajibay cumradii kugu waajibtay waxaasoo dham waa safar waajiba salaaddii waad gaabsani kartaa welilmanduubi waxaa kaloo soo hoosgelayuu koobsanayaa oo caam yeele kii markaa sunnaha ah safarkii sunnaana uu soo gelaya ka raxim sidii qofkii qaraabo xidhiidhmu socday oo kale walilmubaaxi waxaa kaloo soo gelaya safarkii aan xaaraanta ahayn mubaaxi kii iska aan ajarna laga helayn dembina laga helaynin makruuhna aan ahayn waxa weeye sunnana aan ahayn ka safari tijaaratin ganacsinan isaga socdo oo kale ganacsigu sidiisa wax iska banaan wey hadduu qofku dee niyo kale ku daro niyadaasaa ka dhigaysa markaa dee wax markaa wanaagsan ama wax xun laakiin sidiisa ganacsigu wuxuu iska ahaa xalaal buu iska ahaa markaa qofkii ganacsiga u socday safarkiisu waa safar mubaaxa wuu u isaga inuu iska gaabsado salaadii waxaanu markaa sheekhu sheegin waxaa kaloo soo gelaya kii makruuha ahaa safarulmakruuh safarkii la karaahiyeysanayay ee aan fiicnayn isaga laftiisu mar haddaanu xaaraan ahayn salaaddii inaad gaabisaa way kuugu bannaanta safarka makruuhayna isaga laftiisuna de waxa weeyaan suwar badan buu leeyahy waxaa ka ah inuu qofku keligii baxo keligii safro meel cidlaad maalan keligii uu maro waa makruuh markaa salaadina uska gaabsan karaa amaa safaru lmacsiyati safarkii dembiga ka safari liqaci ariiq sida jidgooyada qofkii u safrayey oo kale falaa yatarakasu fiihi kaasi markaa ruksaysan maayo biqasrin salaadii inuu gaabiyo ku ruksaysan maayo walaa jamcin inuu salaadihii ku ruksaysan maayo dhammaan ruksooyinkii safarku lahaa oo dhan isagu waxba ka qaadan maayo nin gurigiisi joogo kalun baa loola dhaqmay wahaani shardiga labaad an takuuna masaafatuhu waa inay masaafadu tahay ay safari safarka masaafadiisu sittata cashara farsakhan lix iyo toban farsakh taxdiidan oo go-an weeye fil asaxi sida xooga badan buu yihi qaarkood baa yidhi mayne waa taqriibo yacni ugu dhowaan saasaanad moodaa inay markaa ay xoog badan tahay marka la eego meelihii ay xadideen isagaa inoo sheegi doona saddexda tobanka farsakintay noqonayaan walaa tuxsabu xisaabta la gelin maayo muddat rujuuci minhaa soo noqoshada waktigeedu xisaabta kuma jirto iska ilaali soo noqoshada xisaabin sii socodkoo keliyihii waa inuu lix iyo tobankaa farsak yahay intood labadii isku geyso ha odhan waa intaa wlfarsaku farsaku alaaatu amyaalin waa saddex mayl waxiinaydin markaynu halkaa adaba ka soconno fa majmuucu lfaraasikhi faraasikda lix iyo tobankii marka la isu geeyo waxay noqonayaan amaaniyatun wa arbacuuna miilan sideed iyo afartan mayl bay noqonayaan oo maylkiina waa imisa walmiilu miilku arbacatu aalaafi khuwatin waa afar kun oo tallaabo wاlkhuطwaةu tallaabaduna ثalaaثaةu aqdaamin waa saddex fuud maarata qadami wاlmuraadu biاlamyaal miilalka laga hadlayaana alhaashimiyatu waa miilalkii haashimiga ahaaye qolyihii cabaasiyiintu ay qadareen marka faraasikhdii wuxuu ina yihi waa saddex mayl farsakhiiba sideed iyo afartan mayl baa halkaa ka soo baxay maylkiibana waa xaqiiq ahaan khuwadu mitirka unbay isqaadanayaan waay isaga laftiisu saddex fuur buu ka dhigay mitirkan caadigiina saddexda fuur wax yar baa dheer shan sentimitir hal mitir iyo shan sentimitir oo dhadhow ama afar sentimitir ayay noqonayaan saddexdii fuur ama saddexdii markaa qadam gumbadood saddexdii cagood marka dee afartii kunee tallaabo waa afar kun oo mitir afar kun oo mitir haddaad intaa ku dhufato sideed iyo afar aad ku dhufato sideed iyo afartan maxaa idiin soo baxay ya boqol iyo sagaashan kun kunka ka saar si markaa kilomitrka inoogu soo baxo ya maxaa soo baxay boqol iyo iyo sagaashameeye soo ma ya boqol iyo sagaashameeyey noqonayaan boqol iyo sagaashameeye cidina ma odhanayso halkaasaa masaafatulqasrigiiy ya boqol iyo laba iyo sagaashan cidina ma odhanayso boqol iyo laba iyo sagaashan waa halkee waa marka waa maka iyo madiine barhtankooda maka iyo madiine waa afar boqol oo kilomitr bay isku jiraan markaa boqol iyo laba iyo sagaashankii dee labadii boqol kala barkii maxaa ka dhiman sideed waxaa ka dhiman sideed kilomitr maka iyo madiine inta udhexeeyaana waa toban marxaladood bay yidhaahdeen intana waa laba marxaladood yacni markaad u qaybiso afartaa boqol ee kilomitr toban marxaladood markaad uqaybiso marxaladdii maxay noqonaysaa afartan kilomitr bay noqonaysaa labadii marxaladood maxay noqonayaan siddeetan bay noqonayaan soo ma bay noqonayaan marka dee boqol iyo isu jiraan wax isku shaqaa ah ma aha marka culammaduna way dareensanaayeen arrintan inuu qaladkani jiro culammadii hore kutubta qortay qaar badani arintan in meeshan qalad jiro way dareensanaayeen marka waxay yiraahdeen culimadu sidan ay qoreen iyo imaam nawawi iyo iyaga laftooda marka qaar kood ku sheegaan marka dhulunkiina way isku khilaafeen mar waxay yiraahdeen waa 4000 oo dhulun mailkiiba qolo kale waxay yiraahdeen waa 3500 oo dhulun kuwa kale waxay yiraahdeen waa 6000 oo dhulun buu nawawi yiri hada baciid jiddan bali mararka qaar koodna 2000 bay ku sheegeen waxaas dhan waxa ka xoog badan meelihii ay xadideen baynu haynaa maki iyo madiini waa toban marxaladood bay yidhahdeen daaif iyo maki waa laba marxaladood bay yidhahdeen jiddo iyo maki waa laba marxaladood bay yihahdeen cusfaan iyo maki waa laba marxaladood bay yidhahdeen dhulkaana salaadaha waa lagu wada qasrinayaa bay yidhahdeen makiyo cusfaan maxay isku jiraan shan iyo todobaatan kilomitr bay isu jiraan makiyo jiddina maxay isku jiraan shan iyo toddobaatan makiyo daaifna waa intaas oo kale waa siddeetan iyo shan iyo toddobaatan intaa udhaxayso wey haddaad halkan qaadatana boqol iyo laba iyo sagaashan meel ka sokaysa salaad lagu gaabin maayo noqonaysa marka ibnu xajar haytami oo ka hadlay wuxuu leeyahay culammadu dee ilan iyagu may qiyaasunoo mitirka may qaadane qolyihii eh, mxuu ahaaye dee masaafada ka shaqayn jira xisaabta iyo waxyaalaha iyagu ku shuqloonsanaa ayuunbay weydiiyeenoo de kuwaasunbay markaa ka qoreene laakiin iyagu toos umay dhudhumininoo de may xisaabinin sidaa daraaddeed de waxaa markaa la raacaya waa maxay meelaha ay xadideen xaqiiqada ka jirtaa la raacay sheekh yaadaba la oranayay ibn cabdilbar ayaa isagu saddex kun iyo shan boqol ku sheegay oo dhudhun inuu yahay maylkiiba maylkiiba inuu saddex kun iyo shan boqol oo dhudhun yahay dhudhunkiina waxay ku sheegaan oy taa maarata waxaad moddayna isku wada waafaqsan yihiinba afar iyo labaatan farood oo ballac loo dhigay sidaa la barbar dhigay wey afar iyo labaatan faroodoo sidaa loo safay far walibana waxay ku qiyaaseen lix xabadoodoo heeda oo iyagana la safay culammadu aad bay inoogu dadaaleen jasaahum allahu khayra far walba waxay yidhaahdeen farta aad ku xisaabinaysaa waa inay noqoto far leeg markaan lix xabadoodoo heedaho sidaa loo safay ma agga dherarka laysuma daba dhigayoartiileekaan markaa fartii dherarkiiba leekaanayaan waxaa la doonayaa in laysbarbar dhigo markaa fartii intaa leekayd markaa markii hore xisaabtan markaan afartanka ku socday dhudhunku inuu afartan sentimitir noqonayo waxaan ku socday in markaa afar iyo labaatankii farood markii aan markaa isbarbar dhigay ay markaa saas noqdeen laakiin xisaabtaasi qalad baa galayo de waxaa la doonayaa farahaasi inay iswada leekaadaan faraha caadi inta soo dhigto maaha afartii markaa lixda shaciirkaa ahayd bay noqonayaan marka waxay noqotay laba sentimitir qolyaha hadda daarulminhaaj haystana way ka eegi karaano qoladan hoose way u dhigayaan lixdii shaciir waxay yidhahdeen waa labaatan milimitir waana sax wey shalay toolan aniguna dul dhigay aniga iyo culamo kalea markaa waxa weyaan xisaabinaynay laba sentimitiroo gawwa iyay fartii markaa ay noqonaysa kolka afar iyo labaatankii farood maxay noqonayaan kolkay fartiiba laba sentimitir tahay sideed iyo afartan sentimitir wey baad waxaad ku dhufanaysaa intaa ay culamaduna sheegayeen sideetanyo sentimitir baa kuso sideetaniyo sideetan kilomitr baa kuusoo baxay marka xisaabta saxdii saasay noqonaysaa waayo tiradan culammadu ay sheegeen maxaa ka xoog badan waaqicii ay xadeeyeen de muuqday baa ka xoog badan marka waaqicaasaa la raacayaa xisaabtan la raaci maayo in maylkii uu afar kun oo tallaabo yahay oo u dhigmaysa afar kun oo mitir oo yacni noqonaysa afar kilo waxay noqonaysaa afar kun oo mitir markaa tiraahdo waa afar kilomitir soo ma ilaa kunkii kunkii waa hal kilomitir marka afar kilomitir sideed iyo afartan markaad afar kilomitir ku dhufato afartan afar lagu dhufto kaasa boqol iyo lixdan kilomitira sideedii markaad afar kilomitir ku dhufato maxay noqonaysaa laba iyo soddon kilomitir boqol iyo laba iyo sagaashan kilomitir bay noqonaysaa taasina markaa sax ma ah wathaalith ka saddexaad waxaa kaloo markaa arrintaasi saameyn ku yeelanaysaa qulataynkii xadidaadoodu iyagana saameyn bay ku yeelanaysaa waa lala soconay boqol iyo sagaashameeye ayay markaa ugu yaraan noqonayaan iyo inta maarata laba boqol iyo xoogaa udhexeeya wuxuu yihi wthaaliu shardiga saddexaad an yakuuna alqaasiru waa in noqdo qofkii salaada gaabinayey muadiyan lisalaati mid salaada ade u tukanayo waktigeedii tukanaya salaadii arrubaaciyati salaadii rubaaciga ahayd ee uu gaabinayey waa inay ada tahayoo salaad waktigeedii la tukanaya ay tahay ee salaad qalla ah aanay ahayn tii qalla ahayd maxaa laga yeeli ama alfaa'itatu salaaddii waktigeeda maaragtay uu baxay ee qallaha ahayd xadaran adigoo aan musaafir ahayna dhulkaaga joogo maaragtay negi salaaddii ku dhaaftay falaa tuqdaa fi safari safarka dhexdiisa lama qalleeyo maqsuuratan iyadoo gaaban salaaddii adigoo aan musaafir ahayn ku dhaaftay ka seexatay ama si kale kuu dhaaftay haddaad adigoo musaafir inaad qalayso doonayso gaabin maysid wey e maxaad tukanaysaa iyadioo dhammaystiran oo markaa afarteedii ragcadooda ayaad tukanaysa falaa tuqdaa fi safari maqsuurata waalfaa'itatu fi safari tii laakiin ku seegtay ee ku dhaaftay adigoo musaafira tuqdaa waa la qalay fiihi safar dhexdii maqsuuratan iyadoo gaaban hadday salaada salaaddu hadday qallo tahay waynu eegeynaayo goormay ku dhaaftay baynu odhanayn ma adigoo musaafira mise adigoon musaafir ahayn hadday adigoo musaafira ku dhaaftay imikana aad safar ku jirto waad gaabinaysa hadday adigoo muqiim oo aan musaafir ahayn ku dhaaftay ood haddana safar ku jirto ma gaabinaysid oo dhammaystiraysa waalfaa'itatu fi safari tii safar kugu dhaaftay tuqdaa fiihi safar dhexdii waa la qalleeyaa maqsuuratan iyadoo gaaban laa fi iyadoo gaaban xadar dhexdii lama qaleeyo yani magaaladii adigoo soo gaaray oo safarkii ka baxay haddaad doonaysa salaad safarkii kugu soo dhaaftay inaad qalayso gaabin maysid wey markaa haddii adigoo aan safara inay ku dhaaftayna mar walba waad dhammaystiraysa haddii adigoo safara ay ku dhaaftayna haddaad safar dhexdii ku qalayso waad gaabin haddii laakiin adigoon safar ahayn aad qalaynayso waad dhammaystiraysa waraabicu shardiga saddexaad ee shardiga afraad an yanwiya alqasra qofku waa inuu niyoodo inuu gaabinayo lisalaati salaadii maca alixraami biha markuu xidhanayey waa inuu niyoodo inuu salaada gaabinayo wlkhaamisu shardiga shanaad anlaa yatama waa inaanu ku xidhanin fii juzin min salaatii qeyb salaadiisa kamida bimuqiimin qof markaa isagu aan musaafir ahayn ay biman yusalii salaatan taamatan waxba qofka aan musaafirka ahayn shardi maahee qof salaadiisa dhammaystiraya waa inaanu ku xidhan haddii qof salaadiisa dhamaystiraya uu isaguna salaadii ku xidho inuu dhamaystira laga doonay liyashmala musaafir mutima waxaynu hadalka sidaa ugu fasirno muqiimkii biman yusalli salaatan taamatan aynu u buu yidhi liyashmala si hadalka u soo hoos galo oo hadalka u maarata eh, ugu dhaco almusaafir almutima kii musaafirka ay salaada dhamaystiraya laftiisi si hadalka u soo hoos galo saa u haddii musaafir aad ku xidhato musaafirkii uu salaada dhamaystirayo adna inaad iyo waajib kugu noqonaysa ويجوز وحا بنا للمسافر سفرا طويلا مباحا كي مسافر كاها إيه، سفر كيس مد دير كداري واكي واكي 60 كيلومتر غاري إيه، مباحا اها safar mubaax oo dheer qofkii ku jiray waxa u banaan an yajmaca inuu jamciyo bayna salaatay dhuhri wal asri labadii salaadood dhuhurkii iyo asrkii taqdiiman wa taakhiran isagoo ama xagga hore isugu geynaya ama xagga dambe isugu geynaya wa huwa macna qawlihi taasaanay tahay macnaha hadalka uu sheekhu leeyahay fi waqti ayihima shaa labada tuudoona waqtigeedii ayuu salaad labadii salaadood ba wada tukan karaa ama xagga hore isugu geyn ama xagga dambe isugu geyn وأن يجمع وحكروا بنان جمعيه بين صلاتي المغرب والعشاء لبدي صلاة ee maqribkiiyo cishaa'iga taqdiiman wa taakhiiran isaga oo ama xagga hore ka tukanaya ama xagga dambe ka tukanaya wa huwa macnaa qowlihi fii waqti ayihimaa shaaa waana hadalka markaa sheekhu leeyahay waktiga labada tuu doono tii uu doono waktigeeda ayuu isugu geyn wa shuruuطu jamci taqdiimi alaaatu haddii jamca waadaba jamcu taqdiim uu yahay saddex shardi baa lagaa doonaya alawalu shardiga koobaad an yabda'a biduhri qabla alcasri waa inuu duhurkii ku bilaabo casarka hortii wabilmaqribi qabla alcishaai maqribkiina uu horta tukado intaanu cishaayiga tukan haddii jamcu taqdiim dad xagga hore isugu geynayso waa inaad tii horreysay horreysiiso tii kalena aad ku xigsiiso falow cakasa hadduu maaragtay kala gediyo oo maaragtay kaan badaa bilcasri maalan sida isagoo casarkii ku bilaabay qabla duhuri duhurkii ka hor lam yasixa ay ficluhu ficilkiisaas mid asaxaya noqon maayo waxaasi salaad u noqon mayso ama lam yasixa aljamcu jamcii u asixi maayo marka casarkii may asixin duhurkii uu dambeysiiyey way asaxaysaa marka uu duhurkii tukaday hadduu haddana casarkii kasii dambeysiiyo ayaa laga doonaya saa daraaddeed wayuciiduha wuu soo celinayaa salaadii casar bacdaha bacda duhri markuu duhurkii tukaday kadib uu casarkii soo celini in araada aljamca hadduu jamc doonayo inuu jamciyo والثاني شرطiga labaad نية الجمع waa inuu niyoodo jamcinta salaada uu jamcinayo أول الصلاaة الأولى labada salaadood tooda hore markuu xidhanayo waa inuu niyoodo inuu salaada jamcinayo بأn تqtarina waa inay la xidhiidho نية الجمع niyada maarata jamcintu بتaxarumihaa xidhashadeedii falaa yakفي ku filaan maayo qofka تaqdiimuha inuu ka hormariyo calى التaxarumi markii hore u doonay inuu jamciyo lakin markuu xidhanayey niyadii jamciguba maskaxdiisa kumay jirin markaa kaasi jamc uma yaalo walaa taakhiiruhaa sidoo kale waxa wey u filaan mayso inuu ka dib dhigo can isalaami min aluulaa tii hore ka bixideed watajuuzu way banaan tahay fii anaa'iha intuu tii hore ku dhex jiro cala aladhari labada qowle shaafici kooda xooga badan marka markaad salaadii hore xidhanayso inaad niyeysan tahay inaad tii kalena raacin doonto baa fiican haddii aanad markaad xidhanaysay niyadaasi aanay jirin waa in intaanad salaadii ka bixin hore intaanad tii hore ka bixin waa inaad niyootaa inaad ta kalena ku darayso waxaa la diidayaa iyadoo salaadi iskeed u dhammaatay inaad haddana tiraahdo un mid kalean ka daba geynaya ilan jamcintu waa labadii salaadood laysu keenayo wey marka haddaad mid keli u dhammaysay dee markaa waxa weeyaan jamcii meesha uu ka baxay والثالث شرطiga saddexaad almuwaalaatu bayna اlأulى والثaaniyati waa in qofku uu isla xidhiidhiyo salaadii hore iyo salaadii dambe oo aanu wax udhexaysiinin bian laa yatuula alfaslu baynahumaa waa in waktiga udhexeeyey aanu dheeraanin fain aala haduu dheeraado curfan curfi oo la odhanaya wallahi wakti dheer baa loo dhexaysiiyey walow bicudrin cudurdaarmo meesha ha yimaadee ka sida qofkii isagoo gamcay oo kale wajaba waxaa ku waajibaya taakhiiru salaati aaniyati salaadii labaad inuu dibdhigo ilaa waqtihaa waqtigeedii walaa yaduru dhib keeni maayo fi lmuwaalaati baynahumaa xidhiidhinta labada salaadood la xidhiidhinayo faslun kala saarid yasiirun fudud curfan curfi ahaan yar haddii wakti yar aad u dhexaysiiso oo la odhanayo wallahi waa wakti aad u yar ama wakti iska yar weeyaan la odhanayo kaasi isagu dhib keeni maayo wa amaa ja marka dadka qaarkood ba intay sunnaystaan bay haddana doonaan inay salaaddii kale ay tukan taasi sax maaha wa amaa jamcu taakhiir jamcu taakhiirkii haddii xagga dambe laga tukanayo fayajibu fiihi isaga waxaa waajiba an yakuuna biniyati ljamci in markaa niyo jamac ay jirto inuu qofku uu jamciyo salaadaha waa inuu niyeysan yahay salaadan hore markuu waktigeedi ka saarayo وتكون هذه النية نيدني waxay dhacaysaa في waqti الاولى tii hore intii waqtigeeda lagu jiray waxa la diidayaa salaadii inaad waqtigeedii ka saarto adigoo niyeysanin jamcin idan marka dambiilaad noqonaysa marka waa in salaadii aan waqtigeedii aanad ka saarin adigoon waxba niyeysane markay salaada waqtigeedii aad ka saarayso waa inaad niyeysan tahay inaad salaada dambe raacinayso fayajibu eh, wuxuu yihi marka eh, watakunu hadihi niyatu niyadana waxay noqonaysaa fi waqti اlula ta hore waqtigeeda wayajuusu waxaa banaan taakhiiruhaa in dib loo dhigo ilaa an yabqaa ilaa inta uu ka harayo min waqti اlula tii hore waqtigeeda zamanun waqti low ibtudiat haddii la bilaaban lahaa alula salaada hore fiihi waqtigaa dhexdiisa kaanad adaan ay adan noqon lahayd yani ilaa goormaad ugu dambeyn niyoon kartaa wey waqtiga ugu dambeeyaed niyoon kartaa waa intaan waqtigeedii bixin salaadii hore ee weliba uu ka harhsan yahay wakti haddii la tukado ay salaadu ada noqonayso salaad waktigeedii la tukaday ay noqonaysayo yani ugu yaraan ragcad iyadii kamid ahy wakti ku filan waa inuu harhsan yahay walaa yajibu waajibi maayo fii jamci taakhiiri jamcu taakhiir markii salaada lagu tukanayo tartiibun tartiibtii waajibi mayso duhurkii markaad waktigii casarka keentay eed waktigii dambe wada tukanayso taa doontaad horreysiin laakiin waxaa fiican inaad duhurkii horreysiiso casarkana dambaysiiso walaa muwaalaatu inaad labadii isku xidhiidiso aanad wakti udhexaysiina waxba waajibi mayso intaad ma tukato ayaad hawl haddaad doonta iska mashquuli haddana tii kale aad tukani walaa niyatu jamcin cala saxiixi fi halaaati walaa niyatu jamcin niyatu jamcina waajibi maayo oo salaada hore markaad ku jirto inaad niyooto tii kalena inaad la jamcinaysa waxba khasab maaha oo dee niyadii horaa kugu filan markaad waktiga ka soo saaraysay aad soo niyootay cala saxiixi markaynu qowlka saxda ah ku soconno weeye fi halaaati saddexda masalaba tartiibta iyo muwaalaadka iyo niyatljamciga intaba khilaaf baa ku jire waa markaynu qowlka saxiixa ku soconabu wayajuusu waxaa u banaan lilxaadiri qofkii xaadirkaa ilmuqiimi qofkii muqiimkaa baynu ujeednaay fii waqtiilmaari haddii roob jiro an yajmaca inuu jamciyo baynahumaa labada salaadood dhexdood ay duhri walcasri duhurkii casarkii iyo walmaqribi walcishaai maqribkii cishaaigii inuu jamciyo laa fii waqti thaaniyati ta waqtigeeda may وجمع تاخير halka kama furna bal fi waqti alula minhuma labada tahoreysa mar walba ayuun ba waqtigeedii la wada tukano jamcu taqdiim uun ba markii roob yimaado banaane jamcu taakhiir ma banaana in balal matar waa hadii roobku uu qoynayo a'la thawbi dharka xagiisan sare roobka daaya waa roob daayo roobkii uu dharka maryaha qoynayo wa asfala nacli ama daad iyo wax ay jiraan oo daadkii uu markaa kabii xagoodii wawujidat shuruud saabiqatu fii jamci taqdiim oo welibana la helay shuruudii saddexda ahayd eenu soo sheegnay jamcu taqdiimka ku jiray wayushtarau ayda sidoo kale waxaa la shari wujuud lmaطri in roob ku jiray fii wali salaatayni labada salaadood toodii hore maqribkii markii markaa fii awali salaatayni labada salaad mid walba bilowgeedii dhe labada salaadood mid walba bilowgeedii waa in roob ku jiro markii maqribka la gelayy waa in roobku da'yo marka cishaa'iga la gelayana oo lala jamcinayo walaa yakfi ku filaan maayo wujuuduhu in roobka la helo fii anaa'i luulaa minhumaa labada ragca salaadood toodii hore bartankeedii maqribkii lagu jiro roobkii soo daatay loo jamcin maayo wayushtarau ayda sidoo kale waxaa shardi a wujuuduhu in roobku jiro cinda asalaami min aluulaa tii koobaad markii laga baxay marka maxaa la doonayaa markii ta hore la gelayo maqribka la marka laga baxayana waa in roobku jiro ilaa cishaa'iga laga gelayana waa inuu jiro haddii markaa cishaaygii markii la galay uu qaado dhib ma aha wax dhibaataa keeni maayo marka wuxuu yihi wayushtarabu aydan sidoo kale waxaa la shardiya wujuuduhu cinda asalaami min aluula markii tahore laga baxayana in roob ku jiray sawaaun waxaa isku mida ah buu yihi astamara almaaru hamsadii aynu qadari jirnay baynu isaga daysanaynaabee astamara almataru roobku ama socoya bacda daalika markii tii labaad la galay kadib am laa ama yaanu markaa soconin wa takhtasu ruksatu ljamci ruksadii jamca labada salaadood la jamcinayey bilmaari ee roob daraaddii loo markaa waxa weyaan jamcinayey waxay ku gaar tahay bilmusalli qofkii ku tukanayey fii jamaacatin jamc qofkii ku tukanayey ee kii guriga ku tukanayey dee waxba kaasi isagu keligii tukanayey kaasi isagu jamcin maayo bimasjidin weliba meesha uu ku jamca ugu tukanayaana waa inay masjid tahay aw hayrihi ama goob kale oo min mawaadici ljamaacati meelaha jamca loogu yimaado ay tahay sida mawlac iyo kale baciidin meeshaasoo ka durugsan gurigiisii curfan curfi ahaanoo la odhanayo wallahi waxoogaa buu u jiraa wayataadaa oo uu markaa ku dhibaatoonayo addaahibu qofkii lugaynayey ama tegayey lilmasjidi masjidka maarata waa weyaan tegayey aw hayrihi ama meeshaa kale ee min mawaadici ljamacati meesha jamca lagu tukanayay qofkii tegayey waxa weeye waa in dhibaato ay ka soo gaarayso roobkii bilmatari roobkii waa inuu ku dhibaatoonayo fii ariiqi intuu wadada usii socdo yani waa markii roob udaayo roobkiina qofkiina uu yahay qof jamac ku tukanaya jamacaasoo laga oogaya ama masjid ama meel kale oo jamaca lagu oogo sida mawlac oo kale iyadoo markaana qofkii markaa gurigiisii ka durugsan yahayo uu markaa roobkii markaa de waxa weyaan dhibayo marka haddii markaa qofka masaajid gurigiisu masaajidka ku dhegan yahay ama wax yar u jiro kaasi isagu markaa xaq u yeelan maayo culimmadu leeyihiin in markaa uu jamciyo laakiin waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee nabiga gurigiisu wuu ku soo jeedayba masaajidka markaa waxay yidhahdeen imaamka waa laga soo reebayaayo dee imaamku isagaa dadkii u jamcinaya markaa isaga waa laga soo reebi laakiin dadkii kale dadkii fogfogaa ayuunbaa markaa jamcinaya wsal اllah wslm calى nabiyina mxamed wallah aclam